sixiriyo godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran waxba gees harsaday gobolgobol ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogal iyo webi goor laysku daray lama kala gato kala mana gurmaan habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka xog warays idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo talaada ay sii baxayso arbaco ayaa soo gelayso taariikhduna waa shanta bisha sagaalaad sannadda labada kun qodobada caawa barnaamijka xog aad ku maqli doontaan waxaa kamida ah madaxweynaha soomaaliya oo sheegay in la xiray saraakiil badan kuwaas oo maalmaha soo aadan loo maxkamadeyn doono dembiye loo haysto waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan qarax ismiidaamin ah oo la sheegay in lala damacsanaa halka uu ku wajahnaa madaxweyne xasan sheekh oo maanta ka dhacay duleedka degmada maxaas haddaba waxaan eegi doonaa qaraxa iyo khasaaraha uu dhaliyay halka uu ka dhacba walaal meel masaafo degmada maxaas u jirtaa qaraxa lagu fushiiliyey qaraxu degmada gudaheeda ma ahayn agaarka degmadana ma ahayn meel masaafo u jirtaa looga hortegay mm. meeshaasaana lagu fushiiliyey ku qaxay xubna ka tirsan al-shabaabna waxa ay weerar culus mar kale maanta ay ku soo qaadeen deegaanka daarunimca oo hoostaga degmada runirgood ee gobolka shabeellaha dhexe khasaare xoogan ayaa ka dhashay weerarkaasi mar kale waxaa sidoo kale caawo barnaamijka ku dhegaysan doontaan oon idinku soo gudbi doonaa khilaaf culus ayaa ka taagan xilka qaadis la sheegay in golaha deegaanka ee degmada caabud waaq ay ku sameeyeen gudoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmadaas sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan koonfurta gobolka mudug iska hor imaad ayaa ku dhex maray xubno ka tirsan al-shabaab iyo ciidamada halkaasi ku sugan ee dowladda khasaare ayaa la soo warinayaa inuu ka dhashay iska horimaadkaasi qodobadaas iyo qodobadii kale nagu soo korro intaan barnaamijkeenu ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah gabagabada barnaamijkana waxa aad ku dhegaysan doontaan dhegeyste axmed naaji sacad iyo haballa marka ku weheliye ayaa ku luqeeya heeskaasi gabagabada barnaamijka ayaadna ku maqli doontaan mar kale iyo xog waraysi cudud xoog leh iyo ciirsi dowladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira tahay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran garyagarisirtiyey gelingelin ka daran aad ka tegay geed labada dhinac qofba geestarsaday hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilowno madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku sugan degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu maanta booqday ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa gorgor ee ku sugan degmadan waxaana ciidamadu khudbad dheer oo u jeediyey cutubkii ka tirsan ciidamada xoogga gaar ahaan kuwa gorgor ee kumaandoska ah isagoo markaa arimo dhowr ah ka hadlay madaxweynaha waxa uu soo hadal qaaday saraakiil la xirxiray oo loo heysto dembiyo iyo sidoo kale amardiidooyin iyo arrimo kale oo dhowaan la maxkamadeyn doono waxaana madaxweynuhu uu sidoo kale arrimo kale uu ka hadlay ka mid ahaa in eh, dhowr goor digniino khataro amni ah loo soo diray isaga qudhiisa oo ciidamadu aysan dhig jalaq u siinin waxyaabaha ay dadka baraha bulshada iyo sidoo kale isla dhex maraan ciidamada dhexdooda iyo fariimaha ay helaanba waxa uu madaxweynuhu sheegay sidoo kale in ay ku dhiiradeen xili ay dadka qaar ay ku ahayd filanwaa in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay qabtaan deegaano dhowr ah ciidamada amisom amaba aan iraahday ex amisom ee howlgalka haddana marka lagu magacaabo atmis ee midooda afrika ayaa sidoo kale iyagoon qayb ka ahayn ay dad ku dhalanteed la ahayd sida uu madaxweynuhu sheegay in ciidamadu ay qaban karaan deegaana intaas la eg dhallinyaro ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed asoo keligiis ah oo kaashanaya uun dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ayaan dagaal soo bilownay muddo sanad ka hor ah dagaalkaas uu soo bilaaba maalintaas waa la qusquslaya dad badan waxay lahaayeen hadda hadday iska soo noqon doonaan ma iga beel tegayo oo dadka naga waxaa loo sheegaya war waa idinka soo tegayaan hadda idinka soo tegayaane muxuu ahay waxba yaanay muxuu ahay idin waxaynin annagoo intaan ka tiro yar idinku aadan qayb ka ahayn dhallinyaro kaloo idinla walaalihiin oo meesha idinkaga soo horraysay ay joogaan tiradoodu aad u yar tahay qalabka ay haystaan uu aad u yar yahay ayaa amisoonoo yaabanoo le meeshaana idiin joogaynaye socda ayay halkaa ka dhaqaaqeen waa yimaadeen berigaas amison annagu kumaanaan qanci karin soomaaliyana waa dagaalaan u soconnaaya nala gala oo waxay noo arkaayeen dad aan dagaalku dhabka ahayn oo aan meelna u soconin laakiin hadda maanta way fahmeen inaan dagaalku dhab naga yahay annaan wax qabsan karno annagu wakhti ma qabno dalku waa dalkeennii cid aan u fadhino meel oo aan sugayno oo dawladdiiyo xoog laho wax walba u dhammaystiran yihiinoo kartoon ku jirto ayagoo waddabaaka ku jirto noo keenaysaa ma jirin gacnaheennaan shalay dawladda ku duminay aabbayaashiin aniga ilaa cimrigiisii inaan waagaas joogu weli noolahay gacmahanaga qof nagu kaalmaysa dawlad duminta ma jirin xaqiiqada dhabtaa waxay tahay dawlad dhisiddana qof nagu kaalmay karto waa la helaa laakiin qof noo dhisi karto dawladdu heli maayo shalay dawladda annagaa dumina maantan annagaa dhisayno dowlad dalkan kama hana qaadi karto kamana dhismi karto inta nimankaas khawaarijta ay joogaan dalka afarta da dalka dadka diinta iyo dawladda afartaba nimankaasaa aad dabar inta ku xidhay yaa meel la fadhiistay diinta waad aragteen wax kale iska daayay dugsi qur'aanadii xataa waa xidheen meelaha ay muddo dheer joogeen dugsi qur qur'aanka xataa waa xidheen wax kale iyo barasho kale iyo aqoon kale iyo iska dhaaf nolosha kale oy dadkeenna ku noolaayeen muddadii dheereedna waad arkayseen waanaad ogeedeen waad soo aragteen meelaha degaanada waad tagteen horumarka ka jiro wax la'aanta maxaanku idhahdaa kun sano ka hor sidii dadkeennu ay baadiyaha ugu noolaa jireen maantana ugu noolyihiin qarniga kun kuniyo labaatanaad waxaana u sababa waa nimankaas cadowga ah ee maxaanku idhaha ummadda intaas haysta waan ogahay inay kuwa xunxun oo soomaali ah oo ka arka inay fashilku inuu ayagu guul yahay waa nacasi ileene fashilku qof soomaaliya oo adduunyada korkeeda saaran ama new york ha joogo ama maxaanku rahdaa maxaas ha jooge ma jirto qof soomaaliya oo maanta shabaab in lagu fashilmaa ama shabaab guulaysta maslaxad ku qabto mala nacasnima waa halkeeda garashowaa waa halkiisa aan kala garanba wixii saxda ah, wixii qaladka ah maangaab waa halkiisa laakiin maanta shabaab guul shabaab maanta qof ay maslaxad u tahay oo ka macaasha yahay ma jiro laakiin xaggee loo noqdaa aad noqotide aan wada noqonna dhammaanteene xamar xamaraa isugu tagne maku ammaan helaynaa maku noolaanaynaa nolosha kale iyo haybadda iyo sharafta haddii laga soo taga xataa ammaan aan ku kalsoonnahay oo aan ku ladi karno la seexo karno ma ku haysannaa xamar haddaan isugu tagna dhammaanteen jawaabta waa maya kuma haysano horena ugumaanaan haysanin haddana kuma haysano kumana helin hadda maanta xamar dadku waa ammaantamaano waa fiican tahay xamaro sidii hore waa dhaantahay waxay ku dhaanta waa adinka xamar waxay sidii hore ku dhaanta waa adinka la'anna nimanka xamar qarxida waaweyno qarxii zooboo kalaa keeni jiri maanta ma keeni karaan kow waay horta waa mashquulsan yihiinoo adinkaaba mashquuliyeyo baqay ku jiraan waa niman baqasho ku jiro oo cararaya firaaqo uma waktina uma haystaan labo kuwa adinkaoo kale ahaa u taagan albaabada xamar laga soo galay bannaankeedoo dhan oo hor taaganoo maxaa fashilinaya oo meesha ku celinaya oo aanay soo mari karin bacda tuulada aad ninkii lug ka soo bilaabay aadan yalaan oo ku yimid oo ku tegey asoo qalabka uu sitoo dhan weliba garabka ku sita baabuur ay jidka soo qafaashaan biyaha iyo waxa ay ku doonto soo saarta laakiin nimanka gorgorrali o ad aragteen qoryaha waaweyn ay wadaan culayska badann garabka ayuu ayaga ka mid ahaaye garabka ayagoo u saaran yahay meeshaa inta kasoo soo lugeeyaana meeshaa ku yimaadeen maanta intii hore waa dhaannaa waa ka qalab badannahay waa ka tiro badannahay dabcan waana ka tayo badannahay kaalmada cirka aan haysanno maalintaasa maanaan haysan qalabkaan maanta aan haysanno cusub maanaan haysan aad iyo aad ayaa duruufeen ahayd laakiin maxaan haysanay niyadaan hayna niyad maantana weli niyaddii waa haynaa maannaan niyad jibin cadowga uhiilintiisu dimuqraadiyad ma gasho marka dhallinyaro guul iyo khayraan idiin rajaynayaa meel kastoo aad joogtaan sidaanoo kalean idiin soo dabakaceenna xafiisyo aynu ku dhishayna intaan iska fadhiisanno orda adinka dagaalka aada idinma lihin waa idindaba soconnaa maalin walba inta la idiin sheegoo kalaa la ii sheegaa baabuur qaraxaa jidka kugu jiro waa lagu sumaynaa helicobterka asaarantaa ayaa muxuu ahay zuuyaa loo diyaariyo waa la soo ridaa ha isku bixin ha ka dhicin ha yeelin maalin walba intaasaa l fariintii ugu dambayso xalil iisoo dira haddaad aragto waad yaabaysaa hadda anigana intaa idiin sheegay waa iga dhab shabaab inaanu idili karin inaan aaminsanahay inta qadartaydii alla maanta ii qoro inaan dhinta ay wax ka dhiman yihiin leanna ilaahay subxaanahu wa tacaala aydiidiis qur-aanka ku yidhi soo maaha dhimashadaada saacadna lama soo hormarinaayo saacadna dib loo dhigi maayo eeg ilaahaa yidhi saacadna lasoo hormarin maayo dhimashadaada saacadna dib loo dhigi maayo maalintii laguu qoray inaad dhimato maalintaasaad dhimane xaaladaan doonto ku sugnaa wiilishii naga dhintay shuhado waaye waa kuwa shahiidiinta ahoo rasmiga ahoo la hubo oo ilaahay ayadiisu qur-aanka ku caddeeyo waayo kuwa naga soo horjeedana ilaah caddeeyey inay yihiin kuwa aanan janno iyo agteed meelay ku taalla aan tegayn alla agtiisana aan naxariis ku haysan khawaarij markii la yidhaha khawaarij khaarij can addiin yaa waa maxay diintow ka baxay waa diinta bannaankeeda diintow bannaanka ka joogaa waaye khawaarij macnaheeda dhallinyaro adinkaa waddada saxdaa ku taagan adinkaa ilaahay waddadiisii ku taagan adinkaa tii soomaalinimada ku taagan adikaa cirdigiinna iyo sharaftiinna iyo karaamadiina iyo kuwa dadkiinna in kor loo qaado adikaa ku tahay waxyaabihii in loo dhinto oo loo dagaalamo ou ilaahay jideeyey ou yidhi waa loo dagaalami karaa waana loo dhimo karaa yay ka mid tahay sharaftaada iyo karaamadaada diintaada dadkaaga cirdigaaga ilmahaaga waalidkaaga hooyada dadkaaga waxaa loo dhintay ka mid yihiin oo diintuna ay ogoshahay ilaahayna uu dadka farayba dayuusnimo ilaahay dadka ma farin dayuusnimo ilaahay dadka ma farin dadka dhiiranaan ay ku dhiiran yihiin waxa saxdaa waxa aad ku taagan tihiin boqolkiiba boqol wixii saxda ahay waay wixii saxda ahay oo alla raalli ka ahay annaguna aan raalli dowladdiinnuna shacabka soomaaliyeedna oo raalli ka ahay maanta meel kasta taagan yahay intaas waxaa ii dheer dhallinyaro la isku darsanaa maayo dadku dadka goobaha cadowga aanan soo bannaynin ee hortaagan weli ee adiku aad ugu horrayso meeshaan maanta u fadhidaan inaad u sii dhaqaaqdaanna aad diyaar u tihiin la mid ma noqon doono ilaahay inankiis kii ayadoo cadowga loo taagan yahay inta soo baxay qorigiis garabka saartay ee xamar tegey ama qorigii dhex ku gatay ama dhex ku gatay isla mid noqon maysaan ilahay maanta saacaddaas aan ila hadlaya niman saraakiila ayaa xirxiran oo shalay la xirxiray qaar kalena saakaa la xiray dembi ay geysteenaana loo xiray qaanuunka militariga iyo disibliin militar waxay ka qabta maxkamadda militariga waxay siisowna yeelanayaan bannaanka laguma tooganayo lama xirayo shabaab ma ahin annagu dowladaan nahay dowladna waa qaanuun iyo sharci ay ku kala dambaysaa shareecadaa la horgeynaa shareecadaas wuxuu ka helaan wuxuu leeyahay ninkii dembile kaan dembi lahayn inaanu dembi lahayn aloo deen waa la soo deynaa raggeenaan marka maanta goobihii ku haray hadda waa la soo wada noqday in badan oo ka mid a ah, way soo noqnoqdeen inta kalena xamaray ku aruursan yihiin ilaahay idinkiis way soo noqon doonaan saraakiisha si gaara ah. maamaada ciidamada maxay ahayd sarkaal askari xun ma jire sarkaal xunaa jira saraakiishu haddii xataa askarigii iyo sarkaalku isku dembi ay galaan sarkaalkaa dembiga iskale dembina badan askarigu inuu dembi la'aan noqonayo maaha hadduu khalad galo khaladkiisa u leeyahay laakiin inta sarkaal hor joogo oo sarkaal uu amrayo oo askariguna amarkii qaadanayo o askari fiican yahay sarkaalkaa eedda ay raacaysaa askariga inta badan waa waa ka leexanay laakiin mas-uuliyad wadareed wax la yidhaah mas-uuliyad wadareed wax la yidhaahana wada saaran dhammaanteed waa midda anigoo madaxweynaha jamhuuriyadda xafiiskayga iga soo kaxaysay oo maanta i keentay maxaas berri iyo berri dambena meel maxaas ka sii horraysa aan raba inaan tago oon usii socdo mas-uuliyad wadareedku waa taas waana wada saarantaa kulligeed waa u kala sarraynaa mas-uuliyadda mas-uuliyadda nin walba ninka kale intuu ka sarreeyo ayuuna uu ka mudan yahay dembigeedana uu ka qaadayaa ciqaabteedana uu ka mudan yahay laakiin ninna mas-uuliyadda kuma eed la'aanayo nin kasta waa mas-uul wuxuuna mas-uul ka yahay wixii la raaciyey waxaa lagu raaciyey naftaadaa ugu horrayso nafta saaxiibkaa walaalkaaga dhinacaaga taaganaa ugu horrayso taa ku xig waxaa ku xiga mqalabka lagu dhiiba yaa ku xiga magaca iyo heybadda iyo sharafta aad xambaarsan tahay oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed la leeyahay ayaa ka mid ah mas-uuliyadahaasoo dhan inaad ilaaliso ayay kaa rabaan dhallinyaro guul iyo khayraan idiin rajaynaa mar kale waa idinku bogaadina waa idinku ammaana dulqaadka iyo duruufaha adagaad u dulqaadateen duruufo kaloo adagna waa nagu soo wajahan yihiin dagaaluu dalku ku jiraa dalkiinna waa dal tabar yar dal weyn oo maxaanku yidhahda wax walba haysta maaha laakiin dadkiinna iyo dawladdiinnaba waa idingarab taagan yihin guul iyo khayr baan idiin rajaynayaa ducada iyo allabariga ummadda soomaaliyeed oo dhammaad haysatiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo codobyo ka tirsan ciidamada xooga dalka kula hadlayay degmada maxaas ee gobolka hiiraan halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay uu ku sugnaa madaxweynaha lana filayo maalmaha soo aadan inuu kusii sugnaado degmada maxaas duleedkeeda maanta waxaa ka dhacay qarax ismiidaamin ah oo markaa la sheegay in la qorsheynayay halka uu booqday madaxweynuhu in markaa lala damacsanaa sidoo kale waxaa lamaha amniga ay ku guuleysteen in qaraxaasi ay ka hortagaan waraysi ku saabsan ayaan idiinsoo gudbi doonaa iyo socdaalka halkaas madaxweynuhu uu ku joogo qorshayaasha uga degsan maamulka degmada baxaas godob godob dhashiyo talawaada guracan la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran hagaag saaxiibayaal markana haddii aynu eegno qarax ismidaamin ah ayaa la sheegay in lagu fashiliyey duleedka degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaana la sheegay inuu ku dhaawacmay hal askari oo ciidamada ka mid ahaa ciidamada fashiliyey eh, ayaa ahaa ciidamada xoogga dalka waxaana duleedka degmada ay ku fashileen gaari lagu soo raray walxaha qarxa gudoomiyaha degmada maxaase ayaan wax ka weydiiyey ciidamadan ee eh, amaba xogtan cidda usoo gudbisay iyo sidoo kale saameynta qaraxa uu reebtay iyadoo sidoo kale aan wax ka weydiiyey warar sheegayay in madaxweynaha soomaaliya lala dabacsanaa qaraxa halkaasi lagu fashiliyay xaalada degmada waa degan tahay eh, aada iyo aaday u degan habeenkii saddexaad madaxweynaha soomaaliya nala joogaa qaybaha kala duwan oo degmada aada u degan yihiin marka jaw aada u dhegay walaalkeen maanta mar baa qarax laydinku soo weeraray ka waran qaraxaas faahfaahin guud bal naga sii marka hore wal banaanka ka dhacay gudaha kama dhicin waa la fashiliyey cidna hadda wax gooniy kuma gaarin wiil yaraa dhaawac ku gaaray oo iskuriya asigana caafimaadkiisa aad u wanaagsan yahay degmadana maahayna degama ka agdhow ah sidee u dhacda markaa in laga hortago qaraxan xog noocee ayaad hesheen walaal eh, qaraxa eh, maadaama waxaan ku sheega wadankii aan joogno oo mas-uuliyaedka hayno hadaan saraakiil nahay iyo hadii maamul nahay waxaan eh, ku sheegaa formashin raadinaynay formashinkiisana hmm. waa ku guuleysana wax khasaarahoo ka dhashay oo dhaafsiisan asgarigaas ku dhaawacmay ma jiraan wax kaloo khasaaraho ka dhaca mala walaal muxuu ahaa marka qaruxu dadka isqarxinaayo dadka umada soomaaliyeed dhibaateynayo hadda ka hor dhibaateeya hadda kadibna dhibaataayin ku fikirayo wa gaaray qarax lagu soo xiro qofwada u qorshaha xagee markaad xogta ku hesheen inuu kusii jeeday walaal xasuub anaguba noo socday hadda meel kale maga ugu tukanba anaguba noo soo yeeran waa gartay marka dhagartay eh, soo dhoodhooban meeshaasay ku dhamaatay waayahay qaraxa dhacay meesha uu kusii jeeday madaxweynaha miyuu ka dhacay mise meel kale ay ahayd walaal meel masaafo eh, degmada maxaasub jirtaa qaraxa lagu fushiiyey qaraxu eh, degmada gudaheeda ma ahayn agaarka degmadana ma ahayn meel masaafo jirtaa looga hortagay meeshaasaana lagu fushiiyey ku qarxay maxaa idinkaga qorshaysan eh, qaraxyada iyo abaabulada kooxdu ay kusoo qaado gudaha degmada iyo deegaanada ka agdhowba waxaa shaar nooga qorshaysan ayagana nooga qorshaysa walaal waxaad ku sugantihiin degmada maxaas madaxweynihii ayaa idinla joogo isaga iyo wafdigiisaba halkaas ayay ku sugan yihiin maalmihii lasoo dhaafay maxaa qorsha oo idinkaga degsan howlgalada oo aad kaga qeyb qaadanaysaan ka maamul ahaan howlgalada horena waa uga qayb qaadanaynay haddana waa ka qayb qaadanayna adoo la wiraa eh, waa taas hadda eh, markastaba haddana la dhibaataynaa hadda anaga hadda meel haddaan joogno gacmaha isku saarano hadda meeshaana ku ilaahay nabadgelyaha laakiin haddaad iska dhaaftay waa nabadgelaydiin hadda maba dhahow hayno hadda dhibaatadasiba nagu hayanba mm-hmm abaabulka halkaasi ka socdo madaxweynuhu waxaad isla qaada dhigteen ma jiraan oo aad meel wada dhigteen walaal madaxweynuhu eh, maadaama ayaamahan arrimaha furuntuu ku jiray sida eh, furumahu ujuuba sida dhuusamaraabo kale degmada naxaas oo kaleeto iyo deegaamo kale hadduu dhiman waxuu ka hadlayna waxay ahaayeen eh, abaabulkaas iyo sidii arrimahaas loogu qayb qaadanahay mm. ayadana laguma kala fikir duwno oo aadaa loo soo dhaweeya ma ii sheegi kartaa sida guud degmada waxa ka socda hadda waa guuniga ka soconaya maxay ahay walaalkayo degmada xaaladoodu waa degan tahay madaxweyne soomaliyaana jooga eh, dadkuna madaxweynaha waa taageersan waa hogaamsan yihiin eh, wax dhibaataana hadda kama jiraan waxaa kaloo ku sheegaya maxay ahay eh, yaa kale oo madaxweynaha ka baxsan oo ku sugan degmada maxaas xildhibaano badanaa jooga wasiiro badanaa jooga federaala maamul goboleedkii hirshabeellaa jooga dad fara badanaa jooga walaal maalmaha soo aadan qorshayaal aad dejisan oo la isla gaari ma jiraan oo howlgalladan ku saabsan walaal waa jiraan hadda eh, taas haddana saxaafaddu waaynu hadda saxaafada eh. sida sidaas wax u qabsanaa ma sidaasa wax u qabsanaynaa hadda eh, saxaafadu lagama yiraahdo waa gartay laakiin arrintaasna la isku waafaqan ku sheega waayahay oo lagu kala aragto duumeen walaal waa ku sugu yihiin dad meel kuma koobi kara laakiin qaybo kamida waa ku sugu yihiin maamulkii degmadaad tihiin maxaad samayseen tan iyo markii deegaanada ku dhow al-shabaab laga saaray oo horumarino iyo ah walaal eh, markii abugu la dhinacna nahaasto hadda horumarin guurida kama shaqayn karin hadda kadib aana ka shaqeyna qorshaynana haddoo la yiraa eh, maxaan ku shaqeyn kasina hadda hawshiidii weli noo taalay naga dhammaan Eh, waqti hadda horumar laga sameeyo hadda meeshaan ma oolinba horumar laakiin dadka waxa u ah eh, inay xoriyad helaan inay dadku xoriyad helaan in dadka la baadin in dadka la gelin inay dadku waxbartaan inay dadku eh, tashadaan ay danahooda ka tashaan inay dadku soo booqdaan inay dadku nabadgelyo ku seexdaan ee nabadgelyo kusoo toosaan intaas hadha horumar ah gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalana ayuu ahaa oo igaaga warbixinaya qarax maanta ka dhacay duleedka degmada maxaas ee gobolka hiiraan iyo safarka madaxweynuhu ku jooga degmadaasi abaabulka ka socda ee ka dhanka ah al-shabaab iyo sidoo kale wafooda kala duwan ee halkaasi ku sugan doorka ay ka qaadanayaan ka maamul ahaan iyo arrimo kale gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira buux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran hagaag saaxiibayaal markale kulanti waacaan oo wanaagsanaya hadaleenaha markan haddii aynu eegno xubna ka tirsan al-shabaab ayaa mar maanta waxa ay weerar ku soo qaadeen deegaanka daarunimca ee hoosaga degmada roonargood ee gobolka shabeellaha dhexe khasaare xoogan ayaa ka dhashay dagaalkan waxaana mar kale kooxda ay dib uga gurtay deegaanka iyadoo laba maalmood oo xiriir ah ay weerar culus kusoo qaadayso kooxda deegaanka daaronimaca khasaare ayaa la gaarsiiyey sida ay saraakiilamaha amniga ka tirsan aynoo xaqiijiyeen oo aynu la xiriirna waxaana ay sheegeen in kooxdii weerarka soo qaada mar kale ay dib uga goratay ciidamo fara badan ayaa la geeyay deegaanka daarunimca waxaana la arkay kooxda culeyska ay saareyso deegaanka daaronimca halkaas oo markii hore ay ku sugnaayeen ciidamo dadka deegaanka ah khasaare ayay gaarsiiyeen ciidamada dadka deegaanka kooxdii weerarka maanta kusoo qaada halkaas iyadoo sidoo kale horey shalay eh, dagaalka khasaare uu gaarsiiyey kooxdii weerarka ku soo qaaday waxaana sidoo kaleeto ciidama xooga dalka oo ka baxay degmada aadyabaal ay gaareen deegaankan oo degmada roorargood hoostaga sidoo kalena al-shabaab dhowr goor ay weerar kusoo qaaday kuwaas oo dadka deegaanka dagaal culus ay kala hortageen sidoo kale horey maalmo ka hor waxa ay kooxda al-shabaab weerar kusoo qaaday deegaanka cadaanlixey oo isna ka tirsan degmada runugod halkaas oo khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyadii horjoogayaal ayaana looga dilay weerarkaasi iyadoo kooxdu dib uga sii goranaysa deegaankana waxa ay gubtay qaybo kamid ah deegaanka cadaanlixey isla dagaalada ayaanu ku guda jirnay iyo weerarada kooxda al-shabaab ay geysanayso koonfurta gobolka mudug dowladda iyo xubna ka tirsana al-shabaab ayaa waxa uu ku dhex maray iska hor imaad waxaana iska horimaadkaas la sheegay in muddo kooban uu socday iyadoo ciidamadii halkaasi ku sugnaa ay kooxda markii ugu dambeysay kaga itaal roonaadeen weerarkii ay ku soo qaaday waxaana kooxda dib ay uga goratay goobihii eh, la isku farasaaray oo ciidamada iyo iyaguba isku farasaareen al-shabaab ayaa waxa ay weeraro ka geysanaysaa deegaano dhowr ah oo ay ku sugan yihiin ciidamada xooga dalka iyo dadka deegaanka dowladda soomaaliyana waxa ay wadaa abaabul xoogan oo ka dhinaha kooxda oo looga saarayo deegaanada dhaca gobolada dhexe ee dalka ee gacanteeda weli ku jira gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowiya isku maran agaag saaxiibayaal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka xog waraysa ayaad dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye muqdishona wada kaga imaanaya iminkana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, inaa adeeray adigana adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay waarkalamaanay waxaa la yidhi eh. hadda gurigiinni bay eh. hadda gabalkiinni dhacay eh. hadda cidhibtiinni goy hadda hadda hadda hadda gurigiinni baay aryaadhaha waxaa kaloo hore loo yidhi doofaarkii daabana weyn kadaaqa beerta waa daabal doofaarkii nin daabana weyn kadaaqa beerta waa daabal kaloo la yidhi awoodiiyo ciddii xoog kuwaa ad adag moodaysay argagixiso inay aaqir tahay maanta looga war waxaa ciidamada furinta jooga u shidan haddaynu u dhalannay ciidda inagu dhaxalkeeda leenahay dhulkeenna ayaanu dhimanaynaa dharaariyo hameen difaacaynaa naftiyo dhiiggaanu huraynaa waanu huraynaa war kalemaana war ma haysaane madaxweynuhu maanta ciidamadii maxaas joogay buu kor meeray ku booqday khudbad dhiirigelinana wuu u jeediyey inay dhaqaaqaanna wuu u sheegay hayahe bugta maxaaska yeertana maxay ahayd waamay beesha lextijaabinahayaanin waar somalilan diyaargaroogii baydhowla tus bay ka sameeyeen og waryaa waan laweynga tabarintaakiinkuwaysnayna haddana baydhowla tush yeesheentay war warkaa naga dhexgelinina madaxweynuhu markuu xaruntiisii hogaaminta ku soo noqday ayaa nimankiioo baabuur qarax ku soo raray waxay isdhaheen maxaas gala hase yeeshee meel magaalada ka xagaysay ciidanku ku joojiyeen waase isindhatirayo xawaarihii buu sii kordhiyey hadda xabadka intay dhulka u dhigteen bay seben nab ku dhehe haye ma la seexda helay waar waa badan yihiin seben la seexdayaashuiyo cirkay uura qabsatay hal qofay wax ku gaadheenna lama sheegin xataa kii wadayaa bini'aadmigaan ka hadlaynay haddaa sebankii ku dhacay haddaa sixirkoodii buray haddaa suulkood la goyn la safaynaya aryadhaha nimanku ma waalan yihiin ma magaalo madaxweyne adigana joogay qarax la soo aadeen haddaamiyay miyar qabeen war cabdilow mayagaaba wax kale ka shaqeeya warba wiilkii gaarigaa wadayey hooyadiis ma odhan karaa keligiisuu qarxay aryaadhaha samigay cabdulla waxa uu yidhi how ma isagu isnaaca nafkale u naaxaar asagu isnaaca nafkale u war waxaan maqli jiray daruufaha adduunkiyo haddaad nolosha diiddeen adinkoon dad kala maran dabaq ma iska tuurtaan war ama dabaqa iska tuuraan ama haystaldalaane duulkaan hana dhaafaan intaan geedkan sana koray ugu dambeysiye eh. weli waa fadhiisinayda meesha makacdiin miyaan waa yaabe naw war ha nagu buuqina oradoo reerihii nin qabo hinda kana goormas imaada geedkan bow waa isugu tumays ma ogeyn miyaa war misgorata miswarsati kuunga leeri war daralaadu hurudaaye eh. waxba dunida kama ogid eh. hindaa waa ogaan taaka in la xeri waxaad la sheegi ama sugidda akeenkan hadashiyaa la yidhi kadib walsoo qabta xabsiya turuq lugusyaa la yidhi hindaa mark inta naagii badnaayaanta la geeyi wartaaka ee qolada uu ka tirsan yahay haddii ay soo baxaan khawaariijta hadda joogtaa ee qarsan noqonaysaa la yidhi sababtoo ah waxa uu aaminsan yahay xitaa wax lagu tilmaamo lama yaqaano sababtoo ah tay waa xirtaao waxaad u malayhaysaa siyaasi balaayaa ummadana waa gaalou leeyahay calamada la sitaana ma banaano leeyahay naagahana intii la doonaabaa la guursa karaa buu leeyahay hadda waa lala yaabay ninkaas wuxuu aaminsan yahay dhan loo raacana waa la waaye koleylankuusugaamasalhigaruunkaduubanwar nin kastaa macallin buu leeyahay sheekh xasaan ma lagu soo daray urbow ninka kitaabka noocaasu aaminsan yahay mawsagaa qodhay wartaakeeya waxaa la yidhi soomaaliya markuu ka tagaayey wariyayaal aw la shaqay jira u ku tegey waalma hore uu sii kaxeeyey ninku waa taakeeya bow miyuu taagay war taakeeya ka loo dhigay waa istaahilay war khawaarijiya qoonka taakeeyaba in laga daba tago in laga hortaga ka roon intaan taakee waxaan quraxsanaa naaga badan in la guursado haye madhab doos lagabtaana waalmadoyow adiguna ma qabtaa bawa ciidankitaa kaya haddii geedkii laga helay wacda kalamaan waa loo baqaa war kalamaanay war ma haysaane magaalada london ee waddanka ingiriiska waxaa ku xijaabtay alfanaan axmed naaji sacad war allaha u naxariistay axmed naaji sacad maanta taarikhdu ka mid noqda laxmadiisa waxaan ka xasuustaa taariikhdu dadkay bartaa waxay doraad mareen war sidaad sheegteen allah u naxariistay axmed naaji waa xijaabtee wuxuu horey u yidhi iga roon iga roon gabdhahansay gali war waliba kutabteediina gambar iima dhigaan iyo gogol aan fadhiiste aryamadeyo wadna waxaad ka tagtay gaaba guurkaaga waa leey ku soo goodiye cabdillow adiguna waxaa ka tagtay waa la guursadee la guursadee guriyaa la guulow ilaaha u gargaarayewar allah u naxariistay aniguna waxaan ku xasuustaa gabdhihii waxay leeyihiin guntiina xariira iyo dahabaan la goyn karayn heya heyy heya allaa guurkiisaasuu ku ba'ay war allah u naxariistay axmed naaji fanka soomaaliya tiirdhexaad oo u ahay riwaayado badan waa sameeyay laxanka iyo muusiga iyo masraxana laguma gaarin codnahe waa ogtihiinoo loogama daba tegayn hase yeeshee ajashii dhammaataa ifka joogi mayse dumarkow ka tegay iyo daa'imada carruurta dadka iyo dalkaba samii warkalamaanay madaxweynihii hore hirshabelle maxaa cabdi waare mar kale ayaan la xuseen cabdiyahan noolaato ku waraystay shidanaaba shidan miyuu yidhi fuusoos ka dulaysa inaan biyo ka buuxinaan rabnaa miyuu yidhi reer hiiraan aad dagaalameen yeerey wareedhahay waa dulqaad yartihiinoo warka waa ku didiine madaxweyne waare wax badan oo aan huba inay run yihiin buu ka sheekeeyey qaarna anaaba indhahayga ku arkay amadeerow gareer badiniya joorna mesaati warwarkaana dhex gelina wuxuu yidhi reer galmudug beeluba maray hub tiro badan madaxweynaha ku markhaati gelisa waana xaraysteen maalin walba meel heblaal la galay waana laga soo baxayna waa ka socotaahuu yidhi reer shabeellada dhexena kama roonuu yidhi cid aan ka rumaysanayo deegaankooda waayeen oo difaaci waayeenna ma jirto sababtoo ah xoog iyo xoolaba lagama badnuu yidhi madaxweyne xasan shiikhna wuxuu yidhi dagaalku daacadu ka yahay waana la daaliyey wiilkii adeer waaya abti ma waayaana la yidhi annagu dagaalka horena waa u galnay haddana inaan galna diyaaraan u nahay dambaysna warkiisa muhiimadiisa wuxuu yidhi horta waa in layswaraystaa cida shabaabdan ugu jirto cida diidan dagaalka sababta ay ku diidayso runtana laysu sheegaa laysna ogaadaa sidii walaalna loo wada hadloon sidii dad xidida loo wada hadlin madaxweynahana waxaan kula talinayaahuu yidhi inuu wasaaradda gaashaandhiga fadhiisto uu ka soo tago dhulkan khatartaah oo uu dhex marayo war axmedoo war mahaysida madaxweyne waara wuxuu yidhi wasaaradda gaashaandhiggaaba layska soo galay wasiirka gaashaandhiggaana fashilka kow ka ah inuu matalayna ahayd inuu ciidanka faraha la gala ma ahayn waxaan haynaa saraakiil ou si gaara ah ula hadlay iyo kuwa uu lacag u qaybshay iyo kuwa uu dhegta wax ugu sheegay taliyihii hore iyo taliyaa haddana labadaba colay ahaayeen masiibadii galcad ka dhacday tii cows weyne ka dhacdana asagaa sabab u ahaaye sababtoo ah saraakiishoo dhahaysa saan ciidanka sax kuma ahana sidaan hala yeelo ka diiday warwaare inoora madawiinaga wasaaradda gaashaandhigi hidagoy oo wasiirkii gaashaandhigina faraku godan wasaara halalkunsa isku waafaji xawaaro wuxuu yidhi wasiirka gardarra wax uga sheegi maaya caddaynaan ahaaya warkaygu hadduu dhibayana maxkamad ha taga waxaan isku difaaci lahay aniga ahaayee waxaana qira labaatan ay isku reer oo kursiga ka mudan inay joogaan horta wasiirka gaashaandhigu furunta miyuu weli tigtok ku kala kicinayaa wartaasiyada eebaha ooysanha oo murgunsanaha oo leerey war wasiirka gaashaandhiga iyo madaxweyne qoorqoor dhul duurahay inta taga maalinba geed isku soo sawiraan horena uma dhaqaaqaan waanakaa walaal waanakaa yelayna war horta musuq musuqmaasuqa lala dagaalamayae la sheegayo igu sawir ma ku jirtaa warwaara wuxuu yidhi maynaan dhagaysane madaxweynaha waxaana yidhi wasiirka gaashaandhigga maxaas ha keenin maantoo kalena madaxaana furan inuu ka qaado ka baqay warwaaqla warmahaya sida xildhibaan maxamed abib wuxuu yidhi dalkan haddii aniga madax la iiga dhigo hantidiisa cid damboo qaadan kadhaa ma jirto sababtoo ah xisaabiyaha guud waxaan ka dhigayaa hindi hantidhowraha guudna waxaan ka dhigahayaa filibiini xeerilaalyahana waxaan ka dhigahayaa bangaladesh hayay war ma somalilan bu heshiyaanu gacangelinaya war xildhibaanka maada dhegaysana wuxuu yidhi eh. dadka kuwa ugu dhibka badana ugu cimri dheer war aniguba waxaa maqli jira eh. ninka raaya ma raago indhaydin dad gacantiis mugudaqoobaysiin miya lagu xanta lagu xasuusta ka horaysa maadan maqal miya waar walaweynay qaranka ciyaarta ka daaye war oru wax nagu buuqira reerihiinnii qabo eh. war soshyaal miidiyaha markaad eegto dagaallo badanoo la hurinayaad ku arkaysaa laakiin ka ilaahay loogu dhawaanayo waa midka qawaariijta lagula jiro inta kale oo la hurinayana cara alle iyo cadaab waxaan ahayn oo laga faa'iidayahay ma jirto tigtogan xaggaa laga galaa luuqa luuqa waryaan adiga lagu dhigin oo hadda wasiirkii ma ku fashilma markii horuu afaare ka waaweyn galay indaa wasiirka ku soo caanbaxay war asxaabtii tigtoga wasiir anigaa ku kala kicinayna naga wareejiye dheh warreesha waxaan ka maqli jiray wadaadkeennii waka fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla rooble keysi ayaa farsameynaya intuu barnaamijka hawada ku jiray intaa barnaamijka mid laynu ku kulmi doona saaxiib yaal nabadgelyo